siya sharafci heeda hohoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya e subaho

cayaarahawulmadu ka digriye cawliya siisiya sharaf ciheeda hohoyada kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal dilkiinba meel weliba aad joogtaan insi walbadinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa xataa ar waxay ku aaseysan tahay toddobiyo tobanka bisha diseembar sanadda laba qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha ruushka valadimir putin oo beeniyay eedeynta mareykanka ee ku aadan in ruushku qorsheynayo weerar uu ku qaado dalalka ku jira gaashaanbuurta nato faransiisku waxa uu cambaareeyey xubno kamid a ah shaqaalihiisa oo lagu dilay magaalada rafax ee khaza oo ay duqeyn ku dileen militariga yuhuudda waan soo qaadan doonaa xilli yuhuuddu ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan khaza iyo sidaas oo kale daanta galbeed oo dad rayada oo shan ruux gaaraya ay ku direen xilli ay socdaan wadahadallo dowladda qatar ay doonayso in mar kale xabajoojin la dhex dhigo dhinacyada israa'il iyo xamaas iyana waan soo qaadan doonaa wiil markaa u dhashay u k oo lix sano ka maqnaa dalka u k isaga oo markaa u baxay fasax iyo sidoo kale damaashaad oo dib u soo noqday lix sano kadib waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyda caqligaada xadaysa عجبي عجبي عجبي عجبي قويه يعني عقلي قد حدثت

kacayno obbanaasuusmi lamaaslayso baxunaati oedhi kagadhigayausha sare kacayno anaasuusinin lama aslayiso ubaxuna dusha sare caleyntii dhibka isla gaadha biya wada cabtiino haddan lay cadaabay rabbi iyaadhow onay dadkuinuu ku caabudo madow iyo cadaamkuba duca nima saaran shafare calentii dhibkaisla gaadha diya wadaabteenu haddan lay cadaabay rabbi ii cadhoonay dadkuynu ku caabudo marugiyo cadaamkuba wacnima saaran ukuma calaa waxaad wadaagtan dulka oo cagaarno suubkiiska naagta meel la saaron la cuskada laayniyo mid xawl horaanka on daru anigan anjiida dayaxiyo adayduna edhisyada ka joogaan sada cagshasta ayarka u daruuri kudhigan anjiida dayaxiyo adayduna edhisyada ka joogaan sada cagshasta iyo wada cabkiinu hadda lay cadaabay rabbi ii caruunay dadku inuu ku caabudo madogiyo cadaabkuba waa liba saaran ukuma caraa iyo wada cabkiinu haddaan lay cadaabay rabbi iyaadhuunay dadku inuu ku caabudo madu iyo cadaabkuba waa lima saaran ukuma anaa taabaya abri dhareer aasida faras cabfuduudo caddooror yaqaano gurufkiyoanikani cadoosta ragu ku ogtamaya abri dhareer dhulaaweya culimada jacaylkii cawdayda goyse yaadaadinaysaan ducadool qubeya ضمda jacaylkee caddaydagayse yaadaadinaysaan ocadool qube biwada cabtiinu haddan layaadaaday rabbi icarunay dadkuynu kaabudo biwada

maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war balinka sheekanayda uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

bulshadu ka qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ingligana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa muqdisho yuusuf xinjib caali madaale wasiir dowlaha amniga gudaha xukuumadda soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed genaraal sulub axmed firin iyo sidoo kale taliska qeybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka sareeyo guuto bishaar abshir geedi ayaa waxay markaa ka qeyb galeen eh, furitaanka markaa xarun loogu talagalay in lagu hormariyo adeegyada arrimaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada taliyaha qeybta guud ee ciidanka taraafikada jenaraal bishaar abshir geedi ayaa waxa uu markaa sheegay in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo shuruucda marista wadooyinka sidoo kalena loo hogaansamo waxyaabaha qoran gawaaridana aanay wadi karin dadka waxyaabaha maanka dooriya isticmaalo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin shacabka lama jecla qofka hadlaaya eh, sharcigii nabadgelyada wadooyinka keen adiga ma badqabtaa eh, baabuurkan adiga maa iskale boogiisa keen laysin ma wadataa gaariga awtistaraalo ma leeyahay waxa ciidanka nabadgelyada wadooyinka loo dacaayadaynaya loola dagaalamayo eh, maxaan kuu sheegaa loo dhibaataynayo loo dilaayo eh, eh, maxaan kuu sheegaa mar kasta oo ciidanka nabadgelyada wadooyinku shaqo qabtaan falcelin xun ee bulshada qaarkood uga soo baxaysa waxaa weeyaan su-aalahaas iyo waajibaadkooda sharciga ay gudanayaan ayaysan dadku inay xamilaan diyaar u ahayn marka waxaan leenahay dacayad waxba ma ka taraysa dalkan cay waxba kama tarayso eh, dulmi waxba ma ka taraayo iska dawareeg iyo dibandaabi waxba ka tarayso waxaan rabnaa inaan si cad inkugu sheegno waa la idin weydiinaa qodobada sharciga oo ciidankaanu ku dhisan yahay waxaa lagu weydiinaa caafimaadkaaga waxaa lagu weydiinaa sharciga gaarigaaga waxaa lagu weydiinaa maxaan kuu sheegaa baabuurkaaga haddii fareeja ka jabanta xataa lagu weydiina lagu qabsanaa mas-uuliyaddeenna qayb ka midana waay marka waxaan hawada idiin soo marinaynaa xaqiijiya gaariga aad wadanayso sharciyaddiis iska xaqiiji xataa kaa yeeri mayno haddaad leedahay lensinkii gurigan uga soo taga xataa kaa yeeri mayno ma kaxayn kartid adoon gaarigaa ruqsadda wadista lensinka loo yaqaano adoon gacantaada ku wadan gaari ma kaxayn kartid buuggiisa iska xaqiiji dhicitaanka ka ilaali haa la-aan ka ilaali trismistraala'aan ka ilaali kala wareejinla'aan ka ilaali haddii askari taraafikaa markaad sharciga dalka u hoggaansanto ou hortaada istaago mas-uuliyaddii ka dhalata anaa qaadanaya laakiin haddaad sharciga u hoggaansami weyso wax alla wixii sharciga inaad u hoggaansanto kugu qasbaaya oo sharcigu noo ogolyaha waa la samaynaa waxaan rabaa oo kale inaan u digo dadka isticmaalo maandooriyaha gaadiidka inay kaxeeyaanna eh, isku daya waa uga degaynaa waxaad tahay dilaa naftaadaad soo dishay inaad shacabka dishaad ku dartay yacnii waxaad caqabad ku tahay noloshaada iyo nolosha shacabka soomaaliyeed dilaa aad tahay dadka lala dagaalamaya oo argagixisada hal xabo kama sokaysid adigana waxaan kaaga digaynaa adeerow gacaliya maandooriyaha isticmaalin haddaad isticmaashana qolkaaga kula jir ciddii kaloo mas-uuliyad ka saaranta in lagula xisaabtamo oo ciidanka buluuska tirsana kugula xisaabtamaysa laakiin baawur hasku kaxayn moota hasku kaxayn baaskiil hasku kaxayn gaari gacan hasku kaxayn gaari dameer hasku kaxayn ka fogow adigana taasaan kaaga digaynaa guud ahaan waxaan kusoo gabangabaynayaa dowladnimada naga badan sharcigoon aqbalnaa naga badan sharafta sharciga ilaalinaa naga badan sharafta shacabkaon ilaalinaa naga badan sharafta dowladnimada ilaalinaa naga badan qodobkaas inaan ku shirkownaan wixii aan soo marnay oo dhibaataha aan uga gudbi karnaa marka waxaan rabaa in loo wada hogaansamo inaan intaas ilaalino codkaasaad maqlayseenna waxa uu ahaa taliyaha ciidanka nabadgelyada waddooyinka sare ee guuto bashaar abshir geedi oo markaa soo saaray amaro la xiriira in markaa dadka waxyaaba maanka doori isticmaala aanay wadi karin gawaarida oo sheegay inay khatar ku yihiin naftooda iyo tan shacabkaba dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulu axmed firin ayaa ka hadlay eh, munaasabada kooban ee eh, markaa lagu dahafurayay xarunta cusub ee eh, loogu talagalay in loogu shaqeeya shacabka muqdisho oona markaa loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka waa kan taliyaha ciidanka booliska oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay xaruntan maantay sharaf weyn bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabad yar oo kooban oo ku salaysan isxilqaan ay sameeyeen ciidanka booliiska iyo saaxiibadood oo ah in aan dhisnay xabsi yar ay yeelan doonto qaybta nabadgelyada waddooyinka inaad nagala soo qayb gashaan xadhig jarkeeda aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa runtii waxaa kaloon u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho oo qayb weyn ka qaatay suurtagelinta in la helo meel ku habboon muwaadiniinta in lagu hayo wakhtiga ay e, sugayaan cadaaladda in e, la horgeeyo oo ah wakhtigii aan anagu xaqa u lahayn inaannu hayno marka mudane guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii maantay e, waxaa muuqda in iskaash ama haddii la sameeyo iskutash tash in la samayn karo waxyaabo waaweyn oo horumar u ahaa dalkeenna waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay eh, waxyaabo kale oo fara badan oo horumara ah inaynu samayn doonno iskutashiga aynu wadno aan ku samayn doono qaybta nabadgelyada waddooyinka sidaad wada ogtihiin waa qaybta ama taliska ugu muhiimsan ciidanka boliiska dhanka eh, dadweynaha isu socodka eh, bulshada iyo dhinac kasta markii la dhaho dhanka dhaqaalaha dhanka eh, nabadgelyada iyo bilicda eh, dhanka badbaadada muwaadinka iyo maaragtay u adeegidoodaba marka waxaan rajaynaynaa inaan maanta wixii ka dambeeya inaan u heli doonno fadhiyo kale oo ayagu ay leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan mudane gudoomiye waxaan sameeyey wasiir eh, usbuucii lasoo dhaafay isbedel qaab dhismeed cusub oon u sameeyey eh, qaybta guud ee nabadgelyada wadooyinka ee gobolka banaadir magaca qaybta guud awal kumayna shaqaynaynina qaybta nabadgelyada wadooyinka ay ahayd waxay ahayd uun qayb ku kooban hal talis inay leedahay oo baabuurka dayniila iyo garisbaaley iyo yaaqshi laga soo jiido ee eh, shilka ku gala waxaa la keeni jiray halkan isbeddelka hadda aan samaynay wuxuu ka beddelan yahay e, qayb dhismeedkii hore ama qaab dhismeedkii hore ee ay ku shaqaynayeen ciidankani waxay yeelan doonaan afar qaybood magaca loogu yeedhi doonana waxay noqon doonaan wuxuu noqon doonaa haddii allaydma qaybta guud ee nabadgelyada waddooyinka waxay yeelan doontaa qayb hoosaadyo afar qaybooda sida ay u dhisan yahay e, ama caasimaddu ay u dhisan tahay ee afarta qaybood ay u tahay inay qayb walba ay yeelato qayb u gaara oo nabadgelyada wadooyinka in sida caadiga aha aynu la jaan qaadno adduunka saxda ah in degmada xarunta degmada in laga helo xafiiskii nabadgelyada wadooyinka ama saldhiga in laga helo xafiiskii nabadgelyada wadooyinka xafiiskii community bolusinka arrimaha bulshada caruurta iyo maaragtay haweenka iyo dhallaanka loogu garsooray oo gabdho joogaan in laga helo eh, xafiiskii c i d oo dhammaan kiisaska degmada ka dhaca laga diiwaangeliyo degmada taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulw axmed firin ayuu ahaa dhinaca kalena shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan in markaa lix iyo toban sano kadib ciidamada shisheeye ee midooda afrika ee atmis gebi ahaanba inay faarujiyaan xarumihii ay waardiyeynayeen ee ay ku sugnaayeen muddo lix toban sano ah kuwaasi oo ahaa xarumaha ugu muhiimsan dalka waa baarlamaanka soomaaliya xafiisyadiisa halka uu ku shaqeeyo iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada soomaaliya oo qorshe uu yahay gebi ahaanba inay faarujaan ciidamada midooda afrika ee atmis shacabka muqdisho ayaynu weydiinay aragtidooda waxa ay markaa ka qabaan arintaa iyo waxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in lix toban sano kadib ciidamada midooda africa atmis gebi ahaanba ay faarujiyaan xarumihii ugu muhiimsanaa dalka ilaalinayeen ee madaxtooyada soomaaliya iyo aqalka baarlamaanka aad baan ugu faraxsanahay in maanta ciidankani qaranka soomaaliyeed ay la wareegayaan madaxtooyadii ay naga baxayaan ciidamadii lix iyo tobanka sanaan waardiinayay madaxtooyada oo aan dalkeenna u dhalanin in maanta ciidan soomaaliyeed ay joogaan oo ay madaxdeenna waardiinayaan oo ay xafiisyadii madaxweynaha iyo raal wasaaraha ay joogaan aad iyo aad baan u faraxsannahay haddaan bulshada soomaaliyeed gaaraan bulshada xamar waan soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa in ciidamada amisom oo muddo lix iyo toban soomaaliya joogay inay eh, maaragtay ka holeelaan haddee waa ku mahadsanyihin ayaga naftirkood gargaarka ay soomaaliya u soo sameeyeen marka waxaan dhihi lahaa beesha caalamkuna waa ku mahadsan tahay cunaqabataynta hubka ay ka qaaday soomaaliya maaragtay in ciidamadii qaranka soomaaliya la dhiso oo maaragtay ah, ayagu ay la wareegaan ammaanka dalka marka si ay ula wareegaan ammaanka dalka waa in ciidamada qaranka soomaaliya la qalabeeyo waanu soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay waana taageeraynaa waliba ciidamada qarankaan qoranaynaa annaga kowka ah waa bilaabaynaa eh, maybaa ka faraxsanaa ciidamada amisom dalka ku bahaayaan eedyadaan ka faraxsanaa eh, eedyada handhowaayaanna ciidamada qaranka la wareegayaan ammaanka eedyadaan ka faraxsanaa maasha allah boqolkii boqol maybaa lahaa si dhaqsileh dalkalan ku saaroy ciidama ammaankana dalkala wareegan soomaaliya iid iid aan ka faraxsana boqolkii boqol haddii un ana dhallinyarta magaalada muqdisho ka nool inay dowladda soomaliya mar labaad cagaheeda isku taagtay ayna ammaankeeda iyo ay ku filan tahay iyo danaheeda iyada ay ku filan tahay ciidamada asasheeya marna aan waxaan kuleeyahay ay u baahnayn waanu ku faraxsanahay saxaabka muqdishodaan uu faraxsanahay ciidamada amisom maadaama baxayaan ciidanka dalka xooggooda dalka la wareegaan aad ay u baxseen oo weeceen waxaan ka codsanayaa dawladda soomaaliya oo ciidam oo adduunka ciidamada oo lacagta oo la siinayo amisom la siinayo in ciidanka dalka xoogga la siiyo ay lacagtii qaadanayaan ciidanka waddanka xoog macnaha inay dalka difaacaan oo la wareegaan aad aad u faraxsanaan amisom awel waxba nooma qaban jirina lacag bilaashayska qaadan jirta aad aad ay u faraxsanahay maadaama ay ka baxayaan waxaan ka codsanayaa madaxweynaha xasan sheikh in ciidamadooda iyo sheegay ciidamada dawladda oo kordhiyo oo oo la wareega waddanka soomaaliya codadkaasaad maqlayseen waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan in lix iyo toban sano kadib ciidamada midooda afrika ee atmis ay faarujiyaan xarumihii ugu muhiimsanaa dalka oo ay in muddo a ilaalinayeen waana xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo baarlamaankaba dhinaca kalena waxaa leeyahay si rasmi ah ayuu u bilowday dhimista ciidamada midooda afrika ee atmis wejiga labaad saddex kun oo askari oo kamid ah ciidamada admis ayaa la filayaa gebi ahaanba dalka inay isaga baxaan inta ka hartay bishan december koob iyo soddonka bisha december ayaa la filayaa gebi ahaanba in saddexdaas kun oo askari ay ka baxaan goobaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka iyo magaalada muqdisho waxaana qorshaha dhimista ciidamada midowga africa admis uu ahaa mid markaa taxano ah oo in muddo a ah soo socday waxaana la filayaa in sanadka soo aadan aadanay gabagabadiisa gebi ahaanba laga maarmo ciidamada midooda afrika ee atmis amniga guud ee dalkana lagu wareejin doono ciidamada soomaalida dhinaca kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jaamac ayaa sheegay in inta badan eh, sababaha keena inaan la yareyn karin eh, faqriga iyo dhaqaalxumada dalka jirta ay tahay musuq maasuq uu sheegay in meel weliba uu ka jiro caqabadna uu ku yahay dowladnimada soomaaliya waa kan saale axmed jaamac ra-isul dalka laakiin wuxuu qofka soomaaligu kaaga bilaabaya mid aan waxna akhrin waxna qorin baa wuxuu ka odhanaya wiilkii reer hebelba shaqaa la siiyey ku odhan maayo ninku ka soo baxay qof wax ku dhacaya maalqabeenka reerka loo tegi maaye waxaa loo imanaya siyaasiga waxaa la leeyahay arrintan adigay ku saaranta oo anigu ma dukaan baa waa moral corruption cusub weeye markaa qaybtii wasiirku uu sheegaya fahamdarada ahaydee war waxaani malaa waaba timir xabaaltaa la miya ayay dadku u fahmeen waa in laysa su-aalo soomaaliya lixdankii markay dowladdu dhalatay aad ba arrimaha musuq maasuqu marka uu kelmadaas ay soo baxaysa waa xilligaa ninkii gabiye wuxuu yidhi isma doorin buu yidhi gaalkan diray iyo daarta kii galay dusha midabka soomaaliya baa dugulka moodaaye ha yeesheese dabcigu waa dirkii karal buu yidhi war ninkii gaalka ahay dulmiga igu hayeen iska kiciyey nimankii bedelay xogay way ka yar mudow yihiin mooyaane camalkii oo kale ayay mala cadaaladdarro ku way ka hadleen oday kaloo gabayayey oo aan in badan isna madalahan ka sheegay wuxuu ku leeyahay sidii baan manshaha ugu socda buu yidhi moodharla mar haddii dowladba la helay in gaadhi horta guriga loo soo hordhigu rabay ilan dowladii waa wuxuu goysay waayahay waxaa la sheegaa lixdankii doorashada markii la galay kursigu weligii qaali ma ahayne war qolyaha mudug ka soo jeega kuraasta naga badiyay qaaliga ah kursigu weligii qaali ma ahayne kursigu lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii ninka waxaysta raadsanayay xoolina waa lagu bixinay waa meelaha qaranku uu ka soo jabay bay ka midta waxaa laysku muquuninayay xoolo iyo awoodda dowladda saasay sheegayaan dadkii arrintaa u kuurgalay kacaankiibaa yimi kacaanku waxyaabaha u fududeeyey waxaa kamid ahayd waxaa la islahaa war mala kuwan ayay dhaami doonaan kacaanka naftarkiisu intuu cabaar heesay waa markii dambe isnaciin daaqe heesaha waxaa ku jirtay kaanka waxaa ku jirtay maxay ahayd hays oran aqalla jeexo soo mahayn cidi ku arki mayse hawlaha arlada haddii lagugu aamino adeega lagaa dhigo xays oran aqalla jeexo walba daara jeexo jeebo ka buxiso ciidu kuma arkayseen haddaad hadda dib u eegto xilalka iyo hantidii wa isku jaan go-anta taariikhda dambe sababta maxaa keenaysa marka ma aha anigu ma aaminsani qolyaha odhanaya soomaalidu hashii geel ahayd bay mooday dowladnimadii maya waa institutionskeenna oo aan adkayn culture of impunity baa afka farenjiga lagu yidhaahda qofku intu wuxuu doono sameeyo inuu hadhow umada ku dhex noolaan karo oo aanu la dhumanayn xataa wixii uu sameeyey aniga su badan la weydiiyey waxaa wey war hadhow xageed ku noolaanaysa sidii ilaahay wuxuu iisoo wado layga dardaarwarinay waa su siyaasi baatay hadhow sid u noolaanaysa waaba risqa ilaahayba inuu kaa xidhmayo waaba loo haystaaba hadhow rabnaa markaa waxaan isbarbar dhigaynaa soomaaliya oo dal islaama ah oo muslima boqolkiiba boqol oo aynu garanayno iyo dalalkaa kale ee xataa qaarkood diimihiiba ay ka guureen maxay ugu kala duwan yihiin arrimaha corruptionka ma aha shaksigu inuu shaksiga ka wacan yahay nidaamkaa nidaamka ka wacan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saar axmed jaamac iyo waxa weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana ad nagala socotaan dhegeystayaal barnamijka kulanka degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan saaxiibyaal markaana madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin sheegashada ku aadan hogaamiyaha mareykanka joe biden ee uu ruushka ku eedeeyay in markaa xukuumadda moscow ay qorsheynayso inay weerar ku qaado mid kamid ah ama qaar ka mid ah dalalka ku jira gaashaanbuurta nato mustaqbalka dhow waxa uu sheegay arrintaa inay tahay waxba kama jiraan suurtagalna aysa ahayn in markaa moscow ay badsato cadaawada dalalka kale ee ku jira gaashaanbuurta nato sidoo kalena ay xiisad cusub abuurto oo markaa dagaal gelin karta caalamka valadimir putin ayaa hadalkan ka sheegay walays uu siiyey mid ka mid a ah telefishinada dalkaasi rushia waxa uu shaaca ka qaaday in markaa hadalkii dhawaan kasoo yeeray madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ee ku aadanaa in haddii ruushka uu ka gaaro guul dagaalka ukraine in marka ay suuragal tahay mar kale inuu isku dayo inuu weeraro dalalka ku jira gaashaanbuurta nato taasi oo soo dadejin karta inay korodho colaada ka jirta caalamka keeni kartana inuu bilowdo dagaalkii saddexaad ee dunida marnaba waxba kama jiraan arrintaasi waa hadal aan macno badan lahayn waxaan u maleynayaa taa isagu wuu ogyahay joe biden ayuu u sheegay telefishinka ruushiya madaxweynaha waddankaasi ruushiya valadimir putin ruushka ma jiro sabab markaa uu leeyahay iyo sidoo kale sabab uu weeri karo dal ku jira gaashaanbuurta nato ma jiro dan kasoo galaysa arinta ma jiro juqraafi siyaasadeed ama wax uu ka leeyahay oo ku aadan geopolitical interest wax loo yaqaano ama danaha juqraafiga ma jiro sidoo kale dana dhaqaalo iyo mid siyaasadeed iyo mid milatariba si uu la dagaalo dalalka ku jira gaashaanbuurta nato ayuu u sheegay warbaahinta valadimir putin hogaamiyaha rushia putin ayaa shaaca ka qaaday in biden sababta hadalka uu yiri ay tahay kaliya inuu walaac ku abuuro marka la eego dalalka caalamka iyo dalalka ku jira gaashaanbuurta nato oo iska horkeeno ruushka iyo dalalka xiriirka dalalka ruushka iyo mareykanka ayaa gaaray heerkii ugu xumaa abid ama ugu liitay sanadii u dambeeyey tan iyo markii bishii februari afar labaatankeedii milatariga ruushku ay weerar ku qaadeen dalka ukrain waa sanadii waxaana arrintaa aad kaga carooday mareykanka iyo xulafada reer galbeedka kuwaasi oo markaa uu aada u xumaaday calaaqaadka kala dhexeeya marka la eego xukuumadda moscow kadib labaiylabaatan bilood oo dagaal ah mareykanku waxa uu siiyey taageerada ugu badan xukuumadda ukrain taasi oo ruushku ka caraysan yahay ukrain mareykanku waxa uu ku taageeray dhaqaale gaaraya ama lagu qiimeeyay marka la eego qalab militari iyo dhaqaale ahaanba boqol koobiyo toban bilyan oo dollarka mareykanka taasi oo la aaminsan yahay markaa inay isugu jiraan lacaga toosa oo la siiyey xukuumadda kiyef hub casri ah qalabka milatariga ama qalabka difaaca iyo dhammaan agabyo kale oo ay u baahneyd xukuumadda wadankaasi ukrein arintan waxaa aada kaga carooday marka la eego hogaamiyaha ruushka valadimir putin waana tan keentay inuu aada u liito xiriirka ka dhexeeya wadamada mareykanka iyo sidoo kale ruushka dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka faransiiska ayaa waxa ay markaa cambaareysay xubno ka mid ah shaqaalaheeda wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo ku dhintay duqeymo ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen magaalada rafax ee khaza dhismayaal ay deganaayeen shaqaalo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda waddankaasi faransiiska iyadoo arrintaasina ay markaa keentay inay aad kaga carurto xukuumadda faransiiska ayna cambaareeyaan faransa waxay cambaaranaysaa duqeymaha loo geystay dhismayaasha ay degan yihiin dadka ka shaqaynayey ama u shaqaynayay xukuumadda faransiiska waxaa ka dhashay duqeymaha dhimashada dad badan oo rayida waxaynu dalbanaynaa in markaa arintaa si dhow loola socdo sidoo kalena eh, markaa baaritaan dhaba lagu sameeya waxa keenay arintan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska dhismaha la duqeeyey dhowaan waxaa markaa deganaa shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska iyadoo ay ahaayeen ilaa toban xubnood waxaana ku dhintay dhowr xubnood oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka faransiiska arrintaana waxaa aad kaga carootay xukuumadda waddankaasi faransiiska waa markii ugu horreysay oo xubno ka mid ah shaqaalaha markaa duulaasiyiinta ee wasaaradda arrimaha dibadda faransiiska ay ku dhintaan gaza tan iyo sanadii laba kun iyo labo waana markii ugu dambeysay xilliga ay ahayd ayaa laleeyahay oo xubno ka mid a ah ajaanibta faransiiska ee ku sugan falastiin ama gaza ay ku dhintaan duqeyn ay geysteen ciidamada militariga ee wadankaasi yuhuudda dhinaca kalena weli waxa ay israel wadaan duqeymaha iyo sidoo kale weerarada tooska ah ay ku hayaan shacabka falastiin ciidamada israel ayaa toogasho ku diray shan ruux oo falastiiniyiin ah waxayna ku direen daanta galbeed gaar ahaan halka loo yaqaano bank tulkrem waxaana markaasi sidoo kale sii socdaa raafka ay ka wadaan xaafadaha ay dadka reedka degan yihiin iyadoo ay daba socota arrintaasna duqeymo toosa oo ay ah geysanayaan diyaaradaha dronska ee marka militariga yuhuudda dadka la dilay ayaa ah inta badan dad rayada sidoo kale daraasiin kale ayaa ku dhaawacmay weerarada duqeymaha iyo sidoo kale rasaasta isugu jira ee tooska ee dadka rayidka ah lagu furay wakaalada wararka ee falastiin ee waafa ayaa qortay in markaa dadka la dilay uu kamid yahay jihaad arne oo shanaatan jir ah, maxamed salmer jabeer oo labaad sana jir ah gaayad yaasiir shahaada oo shanaatan jir ah, waleed asad zara oo labaatan sana jir ah, iyo sidoo kale asad zahra oo isna soddon iyo saddex sano jira shantaas xubnood waxaa toogasho ku dilay markaa ciidamada militariga yuhuudda lama oga sababta ay u dileen waxay dadkan ahaayeen dad ku sugan guryahooda waxaana ku weeraray ciidamada militariga yuhuudda dhanka kale ghaza haddii aynu eegnana weli ghaza waxa ay ku jirtaa xaalad aada u adag ciidamada militariga yahuuduna waxa ay wadaan duqeymo aan loo meeldayin oo ay ku beegsanayaan dadka rayidka wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in eh, markaasi loo baahan yahay in la baaro dhacdooyinka tacadiyada ah ee geysanayaan eh, ciidamada militariga israel oo ay ka geysanayaan gaza waxaa lasoo wariyey in gawaarida baldoosarada loo yaqaana ama wax burburiyay cagafcagafta ay u isticmaaleen inay ku burburiyaan dhismayaal dad rayda ay degan yihiin iyo isbitaalka loo yaqaano kamaal cadwaan oo ku yaalla waqooyiga gaza waxaa lasoo wariyey in markaa isbitaalka lagu dabiibayay dad rayad oo ku dhaawacmay duqeymaha ciidamada yahuuddu ay geysanayaan iyadoo markaasina lagu bartilmaameydsaday ama lagu burburiyey isbitaalka iyo dhismayaal kale oo dadka rayidka ay ku jireen waxa ugu baaqeen markaasi maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee i c c in arrintan ay si dhaba ah u baarto loona baahan yahay in israel lagula xisaabtamo tacadiyada ay u geysanayso dadka berimageedada iyo goobaha caafimaadka ay burburinayso waxaana halkeedii weli kasii socda duqeymaha ay dadka rayidka ku bartilmaameysanayaan tiro dadku dhimanaya duqeymaha yuhuuddu ay wadaanna waxa ay markan ku dhow yihiin labaatan kun oo ruux iyadoo ilaa haatan aysan dhaqan gelin xabajoojintii ay qaraarka ay ka soo saareen ama ay mariyeen xubnaha jimciyadda qurmaha ka dhexaysa weli barnaamij kulankaad dhegeysanaysaan keenana waad socotaan saxiib yaal dibnaha qaniinayo duunyadu lahan jiray khayrkii uu dareersaday

meelay dalleensane hortaan daboole meelay dalleensane hortaan belaydu ay abaar tahay deerada la gowracay nina gabaar daruuru eeg aqaldahya waaweyn docdi lama fariistee aqal daahyen docdin lama fadhiisteen anigoon ku diidayn umaihi diyaaro meelay dalleensane hortaa daboole meelay tallinsane hortaan daboole layseed weeye aniga dulqaadane st damacay ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed cali cigaale iyo maryam mursal waxaay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka kenan warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socdaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axadda taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba kun maalinta saddex boqol kow kontonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan laydmo afar iyo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii afhayeenkii maxkamadihii islaamka sheekh cabdiraxiin cali muude oo markii ugu horreysay codkiisa laga maqlay qalabka warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in la wiiqay awoodoodii maanta oo kale sanadii labadii kun sideedii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in bad iyo berriba lagula dagaalamo kooxihii burcadbadeeda soomaaliya oo xilligaasi afduub u geysanayay maraakiibta ganacsiga maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo tobankii beesha caalamka ayaa dowladii soomaaliya ee xilligaasi ugu baaqday inay fuliyaan roodmaabkii xilliga kala guurka iyaga oo walaax ka muujiyey khilaaf xilligaasi u dhexeeyey xukuumadda iyo baarlamanka maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqaymo ay ka fuliyeen soomaaliya xilligaasi ay ku dileen in ka badan laba iyo lixdan ka mid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afariyo tobankii xukuumaddii turkiga ayaa yuhuudda ka ciirisay magaalada talaafiif oo xilligaasi ay ku noolaayeen qoysas yuhuud ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol kooiyo afartankii markabka wax burburiye ee laga lahaa dalka maraykanka ayaa ku quusay badda filibiin iyadoo ay ku dhinteen ruux oo iskugu jiray ciidamada badda maraykanka iyo shaqaalihii markabka maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii angela markel ayaa markeedii saddexaad loo doortay hogaamiyaha dalka jarmalka maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii laacibka xulka qaranka baraaziil sidoo kalena soo ciyaaray kooxda ac milan iyo real madrid kaka ayaa ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun sagaaliyo tobankii maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa dil toogasho ah ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalka bakistan barfees musharaf kaasi oo ka maqnaa fadhiga maxkamadda waxaana lagu eedeeyey khiyaano qaran guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka arsan barnaamijka kulanka k n n mahadsantahay faraaxan la socodsiinaysa xubintii maanta o kale maxaa dunida ka dhacay oo ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka dn gradha wiil dhalinyaro ah oo markaa u dhashay dalka ingiriiska islamarkaana isagoo aada u da-yar lagu waayey ama la waayay xilli isaga iyo qoyskiisu ay markaa eh, dalxiis u aadeen qeybo kamid a ah dalka sbaanishka sanadii ayaa dib usoo noqday wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo alex bety marnaba kuma soo noqon gurigiisa xili isaga iyo xubno kamid a ah qoyskiisa ay dalxiis u aadeen dalka isbaanishka sanadii waxaana eh, markaa in muddo ah la weysanaa wiilkan oo qoyskiisuba ayba ka sabreen xogtiisuna aanay helin in muddo ah wiilkan oo isagu markaa xilligaa ahaa koob sano jir ayaan marnabo la arag waxaana la waayay xogtiisa iyo sidoo kale halka uu jaani xirir dhigay ugu dambeynse waxaa la arkay eh, toddobaadkii aynu soo dhaafnay ama isbuucii u dambeeyey oo isagoo socda wado habeen xilli habeena la arkay koonfurta wadanka faransiiska isagoo lugeene farxad ayayna siinaysaa runtii inaynu dib u helno alex xilligan waxa uu si nabadgelyaa ugu soo noqday gurigiisa oo ku yaala u k kadib lix sano ayuu warbaahinta u sheegay matt boyle madaxa booliska magaalada manchester oo warbaahinta la hadlay boyle wuxuu shaaca ka qaaday in markaa haatan ay baaritaano ku wadaan arrimaha ku aadan badqabka wiilkan yar iyo sidoo kale sababta keentay inuu dib ugu soo noqon waayey qoyskiisa muddo lix sana ah uu ka maqnaa bati alex bati xilligan waa tobansano jir dib ayuu usoo noqday qoyskiisa oo markaa uu in muddo ah ka maqnaa inta badan xilliyada dalxiiska waxaa dhacaa in la waayo mararka qaar ilmaha qaarkood ama caruurta ama dhalaanka taa oo inta badan ka dhacda dalalka qaar ee dalxiiska loo aado iyadoo ugu dambeynse sida muuqata e, dib loo helay wiilkan dhalinyarada ah oo laga helay wadanka faransiiska markaana dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanay war ma haysiine admiisti guurtayo gaadiidki raraataye hadda waxay maraysaa garo walaalka gacalka dhigo garo walaalka garabka dhigo war xaggee u guureen magooja cadday qabteen war kalemaanay lix sano xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo xarunta golaha shacabka waxaa ilaalinaya ciidamo shisheeye madaxdeennuna iskuma aamini jirin ciidanka soomaalida laakiin maanta waxaa ilaahay qadari xarumihii madaxda soomaalida inay ka guuraan ciidankii shisheeye ciidan soomaaliyeedna la wareegaan taasina waxay tusaale u tahay madaxdu inay aamineen ciidankoodii ciidankii afrika oo amnigooda sugi jirayna maanta waa macasalaameeyeen waana u mahad celiyeen hadda ka hor eh. gabaadsiga shisheeyaha madaxdan geeshka ku ilowday eh. gaashaanbuurta amisom ayay garab u moodeene eh. waa guuri doonaan kuwaad gacashanaysaane goonadagta nimankii lahaa saa dambay gurane galadla ma huraan waa kuwa ciil ku gaamuray war maanta haddii ciidanka soomaaliya amnigii madaxda la wareegeen waxaan soo xasuustay guulaysta guulaysta geeshka yagow guulaysta war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi guga curashadiisiiya waxaa geel ku sima roob markau oon la golongolo ninka galab rawshee guulaha hameenkii hurdo aan gamaynoo gaajo ugu dul qaato hadba meeshii geedala golo uga sameeyo inuu ceelka geeyo gaarsiiye mooye gacmaha idaaliyo lugaha igororiyo gocashadu la ceeb tahay dalna waxaa gabaad iyo gaashaan u noqon kara milatari ugaariya ciidan loo gardaadsho gabashada aqoonoo calankiiyo goobnimadii gobollada dalko idil ilaa ay ka geeyaan aan gadaal u soo noqone geeshkayagoo guulaystaa arka waxaan laaba oon xari ku jaaba sida argantaal qaba waxaan gocasha riimaaba galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay abduladiin waliba ku tabtay gacmaha isqabsada oo usuwada gargaaro bay guntee tahay gela waraf ma lagu dayay waanala dee waxaan maqli jiray isoo gaadhay isoo gaadhay allah kuu gargaare anaa i garaabe war kalamaanay maanta waa taariikhi anugu waxaan dhihi lahaa al-shabaab gumooba wakaagelinka maanta ahe ah. gardarrooyinkii eeda iyo gulufyadoodiiye gaadiid iyo markii loo tabcaday geyshash iyo ciidan gafuurkiyo sanka laga tumo gowsaha jabaye amisoomna guurto wakaa geedigii baxaye gacal noqo dadkaygo xurnimo wou gudboonnahay war kalamaanay geesha kiidan walniindhaama malee lankogeedaho sisa guhaadiyay kaweereha laari godoobyay kuduubanya gowdhahoofade geedlabma gohagalnyaa maaglanka noogay eh. walaa'i geemeelidhiko hamiin gaballanka toose garab walaalna isku guulu aryaadhaha calaa kulli xaal ciidankii afrika waa guureen kuwa soomaalidana waxaan dhihi lahay ku hertaa howle eh. waa kala guurkii eh. waa kala guurkii waa kala guurkii abduloodina weliba ku tabtay waxaa gablamay kii gaabiye dib u soo gurtee geedigaa ka hara ruxa kaloo la yidhi gobanimaadu xaggeed ku baxa dhiiga geesiga e. warbislow adiguna waxaad ka tagtay goobannimadu waa geed angaaliya isla angacala ku siine war cabdillow adiguna waxaad ka tagtay goobannimadu waa geed ninkii galin harsada eedii garabtaaley warheyskayga dhex geline gundhigiisu waa ka ninkii xilugunu warkalamaanay maanta sida hore loo sheegay waa taariikh ciidanka midooda afrika ama amisom ama admisna lix iyo soomaaliya la shaqaynayeen da'dii qaangaarkay hal sanoo raajicisa ku dareen hadda ciidankii la korinayey oo qaangaaray oo la wareegay waa inay hantaan xilka ay la wareegeen askarta soomaalidana waxaan kula talinayaa bulshada aad ka soo jeedaan ood ciidanka u tihiin waa bulsho reera u kala qaybsan oo isximinaysa waxaadna ciidan ugu ahaan kartaan inaad sharciga cuskataan oo aadna ambeelihiinna iyo waxay aaminsan yihiin tixgelin marka askariyo ow ehelkaagu waa sharciga iyo nidaamka iyo askariga aad ku wada shaqaynaysaan war axmed leerow askar yahay askar yahay qabiilkiio qarannimaadu waa laba aan isqaadi karinoo weligood isqabaanayn mayngarwaytiaryaa tanoo kale arkay hadda waaba taanbariga afrika ku biirnaye maxay amisom u guuriyaan markaan la midownay war amisooma guurtimadintagalatiin dukureeshinkiina ooka walwallo weynay haddii amisoon idinka tagtay annaga yaa orramada naga wada wartaan isdhaho taariikhda eeg waxaan odhan lahaa eh. argagixise iyo annagoo ururabbaas u afduuban bay amisom timide eh. afrikadu inay ehelkeedna tahay sow lama ogaan war axmed dheero shabaab hadday ku maqli lahaayeen eh. murtad weeye bay ku dhihi lahaayeen war kalemaanay calaaya kulli xaal amisom haddii ay socdaan amase saaxiibkii muddo badanna saacida hayee joogay sabadkeenna surumaday banneeyeen waa inaan sahal u ownaaye dabadeed siyaasado horliyo dirir samaynaaye galka seefta kala baxa shabaab waa la sabadgoyne war kalemaanay allaha caafiya bashiir dheere waa xunuunsan yahay baa la yidhi hooyadii federaalka puntland aan war idinka siiyo waar gooja caddaannu ka baxaynaa miyay dhaheen war waaqlow goormaad puntland qabsatay warba doorashadiiyaa dhacday aryaadhaha siyeedi janawari waa dhiman oo lama gaari war bashiir hadduu joogo boowa hooyo lama xuntuu idin dhihi lahaaye saaka madaxweyne deni wuxuu ku kallahay baarlamaankii xaruntii oo dhanna ciidan uu ku wareejiyey qunfulna waa saartay baarlamaan amarkayga khilaafaahuna ma shiri karuu yidhi ayahe horta qabo aniige car kale ku soo dara miyuu yidhi haddii uu tanaasulay eh. wakhtigeediina doorashada inuu ku qabto uu aqbalay eh. qof iyo codkiina uu iska dhaafay eh. lixdan iyo lixdiina ha loo noqdo uu yidhi baarlamaanka raba inay keligood wakhtiga badsadaan sow qalad maaha war adigu dhimo adna waa joogayaa wax la qaada kara maaha warnamiyo hatuk hora langohandhoole langohandhigaw ino eelkirida damay madii eelkii korshees la suri meen kii handhogab ino kan handhoolka kirida faday ya faraga kadhegi kii handhoolka haayi iskala dhiyeenadaada iskala dhiini yeeri war keligay tegi maaye ama aan wada joogno ama aan wada tagno eh. sow gar maaha war waxaan maqli jiray haweenku aragti dheeryahay eh. gudoomiyaha baarlamaanka puntland ay hadda wax ka noqdeen ma aqaan sababtoo ah eh. baarlamaan deni ka hor yimid inuusan joogi karin uusan shiri karin hadda waa iska caddahay marka dhoobadaaree ku dhacday muku waana qaadan waaye war baarlamaanka hogu fullugu saaridii geetimirkaanu tagaynaa baawa baguraayana geetimirjom isku seedana war jawaaratii ku dhacday waa uu ku waana qaatay maday mursal waana ogeydeenoo iyadoo xitaa biyaha iyo korontada laga goostay uu dacadu ahaa madaxdiisa war gudoomiyaha baarlamaanka sheekh madoobe eh. wax mooshin la dhaha maba maqli kara war mooshinkii lalahaa shiikh shariif iyo xasan cali kayre iyo cosab laa wadaa eh. shiikh aadan madoobe ma loo gey waaye warorta waxaan la yaabay eh. madaxweynihii hore shiikh shariif iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xildhibaan cosoble waxay diidan yihiin inaa la yidhi in dhammaystirka dastuurka lagu daro madaxweyne ku-xigeen marka waxaan aad ula sii yaabay cid kaloo ka hadlaysa ama warkaas huduudda ma arkine hadda kadib beeshiinaa madaxweyne ku-xigeen kale miyaa layidhi dhigay cabdulla waxa uu yidhi waaga daadaan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaabbeen waadan waagadaadaan wanaagsanayn war xuntaa shiilyaabbeen waadan war kalamaanay war ma haysaane taliyaha ciidamada taraafikada jenaraal bishaar axmed geerdi xaruntii taraafika wuxuu ka dhex dhisay xabsi war taliyaha ciidanka asluubta miyaa laga dhigay war wasaaradii cadaaladda shaqadeedii miyuu la wareegay war ma xabsigii dhexe qaadi waayey war nin kastoo xabsi dhisi kara soomaaliya waa u baahan tahay war warka weligiinba waad ku soo soo boodaane xarunta taraafika maanta waxaa iskugu tegay taliyaha booliska iyo gudoomiyaha gobolka baraandir iyo madaxda ciidamada iyo gobolka oo dhan hataa wasiirka amniga tagaa la yidhi waxaana xarigga laga sharay xabsiga jenaraal bishaar dhisay cid ugu tagtana malaha laha la yidhi oo garab ku siisay aryaadhaha jenaraal bishaaroo maha ka warramay wuxuu yidhi maxaan kuu sheegaa xabsiga waxaa loo dhisa ciddii dembi gasha ciidanka taraafikadana mar kasta waa la dacaayadeeyaa maxaan kuu sheegaa waxa lagu dacaayaday dhahayana waxay tahay laysan keen maxaan kuu sheegaa sharciga baabuurka keen maxaan kuu sheegaa tirismintaala keen maxaan kuu sheegaa waraaqdii kala wareejinta keen intaasna maxaan kuu sheega waa sharciga ciidanku u dhisan yahay inay ku weydiiyaan war cabdullow jenaraalku wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa qof aan caafimaad qabin gaari ma kaxayn karo maxaan kuu sheegaa kuwa daroogaysanoo baabuur wada haddii la arko tallaabaan ka qaadaynaa maxaan kuu sheegaa iyagoo mooto wada haddii aan aragno waa la qabanaynaa xataa buskuleeta iyo dameer ma wadi karaan maxaan war taliyuu wuxuu kaloo yidhi maxaan kuu sheegaa sharciga haddaad u hoggaansanto isku dhici mayno maxaan kuu sheegaa dalkan iyo ciidamadaanna dacaayadi waxba ka qaadi mayso hadda maxaan kuu sheegaa maxaanse idiin sheegaa sharcigaa naga dhexeeye warkalamaana waxaan kuu sheegaa xabsi maanta dad loo weymaaye waxa maxkamad la soo saaray ilmo sakhiira ah, iyagoo shabaab loo wada la soo qabtay midka ugu da'da weynuna waxaa la sheegay inuu afariyo toban jir ahaa inta kalena ay ka yaryar yihiin waalidiintoodna khayaano iyo xoog looga soo waday ayaga laftirkoodana maxkamadda mid mid loogu hor waraystay laakiin waxaan ku caloolxumooday eh. ilmaha da'doodu sidaa u yartahay waxaa lala maaganaa war axmedow keligaa maahane madaxdii maxkamada ciidankaa ku caloolxumootay xeeraalaaliyihii wuxuu yidhi eh. ilmahaan dugsi iyo waxbarasho aan geyno waar kalamaanay eh. dhallaankeeniyo carruurta shabaabka ku eegi mayno war horta waxaan la yaabanahay shabaab waxay dhihi jireen madaxda dowladda waxaa ilaaliya ciidan shisheeye oo kufaar ah maanta amisom waa baxdo madaxtooyada iyo meelo kale ciidanka soomaaliya ilaalinaya talow hadda maxay dhihi doonaan cid baa warsanaysa war ciidanka soomaaliyada umada soomaaliyad oo ay u yaqaanaan kufaar warwalla weynay markay saa yidhaahdeen maxaa u oran weydeen dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray kalaaad maqlayseen guud ahaan wanagin tahageystaan barnamijkii kulankood kala socoteen ka kaga tegayaa mid ka mid ah ugu luuqeeya fanaanka xasan aadan samatritaan barnaamijkan lamid kulmi doono nabadgelyo geeda dumarkiyo casageedka mudani afar suxurka roone abuurkii wacnaydii ilaahay sameeyey soomaalidahaydi caydim allah huntaadiyo irdahaad ku nooshahay algumadu magaado balayadu maadi ubaxii dalkaygiyo ayndha ku jibaadi inanti arligaay aragii watankay iftinkiidinka hooyo quruxdii umadaylicawrila'aw badan alla wuxuu sameeyey afkii ugu sareeyay amigaaw sharaf badan ilaali ololiyo ilaali ilayskii cadceeday afar iyo tobnaadii Africa ili ya qawri la